bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wsalama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wala aalihi waasxaabihi ajmaciin faslun fima wallaa wallaata wain almushabbahaati bilaysa icmaala laysa ucmilat maaduuna in maca baqan nafyi wa tartiibin zukin wa sabqa xarfi jarin aw darfin kamaa bianta macniyan ajaaza alculama wa rafca macduufin bilaakin aw bibal min bacdi mansuubin bimalzam xayثu xal wabacda ma walaysa jara albalkhabar wabacda laa wanafyi kaana qad yujar fi nakiraati ucmilat kalaysa lah waqatalii laata wainda alcamala wama lilaata fii siwaaxinin camal waxadfu dirafci fashaa walcaksu qal faslun fii maa maa ayuu u fasal yahay iyo wallaa iyo wallaata iyo wain afartaa xaraf ayuu u fasal yahay almushabbahaati loo ekaysiiyo lagu shabahay bilaysa layse lagu shabahay icmaala laysa ucmilat waa la camalsiiyey maa lafdiga maa icmaala laysa layse camalsiinteeda oo kale la camalsiiyey duuna in in la'aanteeda xaal ay tahay ayaa la camalsiiyey maca baqa nafyi nafyi joogiddii maceeda xaal ay tahay ayaa la camalsiiyey iyo wa tartiibin wa maca baqaa'i tartiibin tartiib baaqi ahaanshihii miciisa ee ayaa la camal siiyey tartiibka oo zukina la ogaaday wa sabqa xarfi jarin wa ajaaza waxay banneeyeen alculamaa'u culammadii waxay banneeyeen sabqa xarfi jarin xarfuljar horumarkii aw darfin ama daraf horumarkii wadaalika kamaa bi-anta macniyan weeye Eh, waxaan ku soo jirnay nawaasikh libtidaa'i mubtadaha iyo khabarka waxyaabihii nasakhayey waxaan u qaybinay min xayu alcamal saddex qayb qolo ismigay rafcinaysa khabarkay nasbinaysa qolana ismigay nasbinaysa khabarka qolana labadaba nasbay isugu daraysa qaybkii hore qoladii ismiga rafcinaysa khabarka nasbinaysa ayaan ku jirnay wuxuu ka soo hadlay kaana wa akhwaatuhaa halkanna wuxuu ka bilaabayaa xuruuf sida kaana iyo akhwaadkeeda u cawalfalayo ismiga rafcinaya khabarkana nasbinayo xuruuftaasi afar xaraf weeye sida musanifka uu sheegay waa maa iyo in iyo laa iyo laate afartaa xaraf weeye afartaa xaraf ismigay rafcinayaan khabarkeena way nasbinayaan isla markaana waa xuruuf mushtarag oo ismiga iyo ficligay isku si u galaan muqadamadii hore waxaan ku soo sheegnay musanifka raxmatullaahi calayhi kitaabka markuu soo bilaabayey laba qeyb ayuu kitaabka u qaybiyey maqsuudkii rasmiga ahaa ayuu ka hadlayey iyo muqadamooyin saddex muqadama ayuu u sameeyey maqsuudka intuusan bilaabin saddexdaa muqadama muqadamadii hore waxay ku saabsanayd kalaam iyo kelim iyo waxyaabahaasi kelimatun oo ismi iyo ficil iyo xarf uu u qaybiyey iyo mid walba calaamadii lagu garanayey muqadamadaa markii aan ku jirnay waxaan soo sheegnay xarafka saddex qayb inuu u qaybsamo xarfun mukhtasun bialasmaa wa xarfun mukhtasun bilafcaal wa xarfun mushtarakun bayna alasmaa'i walafcaal xarafka mukhtaska wuxuu asal u leeyahay inuu camalfalo weliba camal khaasa inuu camalfalo xarafka mushtaraga inaynuusan camalfalin ayuu asal u leeyahay baanidhi xuruuftan layse lagu shabahaya sida layse u camalfalaya ismiga rafcinaya khabarkana nasbinayo waa xuruuf mushtaraga ismiga iyo ficliga isku sibay u galaan ismiga marka ay galaanna waa la camal siiyaayo waa camal falayaan bacdul carab ayaa camal siiyaa caraboo idinma wada camal siisee waa yahay ee xarafka haddii uu mushtarag yahayna waxaa asal ahayd inuusan camal falin sababka loo camal siiyey xuruuftani laysay shabahday saddex wej ayayna ka shabbahday saddexdaa wej ay laysa ka shabahday darteeda ayaa loo camal siiyey saddexdaa wejna waxa weeye marka la idlaaqo nafyulxaali bay tusayaan mubtada iyo khabar bay galaan khabarkana ba zaa'idaa la gelayaa qaarkooda laysada ayaa macaanidaa lagu yaqaanaayo laysa waxay faa'iidaysaa nafyi isla markaana wax markaa taagan la anfinayo haddii eh, qariina haddii aan la raacinin miaal haddii aad tiro leysa zaydun qaa'iman macnaheeda wuxuu noqonayaa zayd hadda ma taagna oo nafyiga wuxuu ku dhacayaa wax markaa taagan aaniyan layse mubtada iyo khabar ayay gashaayoo nasakhdaa aalian layse khabarkeed musanifkaaba soo wadaayee ba zaa'ida in la geliyaa badan oo laysa zaydun biqaa'im in la yidhaahdaa badan xuruuftanna saddexdaa arrimood ayay layse ka shabbahayaanoo nafyulxaalla way tusinayaan mubtada iyo khabar ayay gelayaan qaarkooda ayaa ba zaa'ida la gelin karaa khabarkooda saddexdaa wejay ka shabaheen darteeda loo camal siiyey ismiga ay rafcinayaan khabarkay nisbinayaan xuruufta afartae maa ayuu u hormariyey musanifka maada sida leysay u camalfalay ismiga ay rafcinayn khabarkana way nasbini cinda alxijaaziyiin niman tamiimiyiin la yidhahdo ma camal siiyaan xijaaziyiin oo kale ayaa camal siiya waa qoladii qur'aanka luqadooda uu ku soo degay maka iyo madiine iyo inta u dhexaysa iyo qoladii degi jirta weeye waayahay qoladaas laysa ee maada markay sida layse ay u camal siinayaan bishuruuin arbaca afar shardioo musanifka matniga saaray ayay u shardinayaan laba shardioo kalena qolaa ku soo daraya labadaa shardioo kale muhim ma aha afar shardi ayaa loo shardinaya waa afarta shardi ee musanifka uu qoray afartaa shardi waxa weeye kow maada naafiyada ahay sida layse u camalfalay gadaasheeda in zaa'ida waa inaan la daba dhigin oo maa in zaydun qaa'imun waa inaan la dhihin banii gudaanata maa in antumu dahabu walaa sariifun walaakin antumu lkhazafu ayaa baytu shaacira banii gudaana maa in antum oo maadibu in ka dambaysiiye la camal siin maayo in waa inayan dabadhicin sharti weeye shardi labaad khabarkeeda waa inaan ilaa la gelinin oo nafyigeedii waa inaan la burinin maca baqan nafyida wey oo waa inaan la dhihin wamaa muxammadun ilaa rasuulun mar haddii khabarka ilaa la geliya maadi camal fali mayso shari labaad wey shardi saddexaad ismiga iyo khabarka cala nadmi lmacruuf waa inay ku yimaadaanoo ismiga waa inuu horeeyaa khabarkana waa inuu dambeeya khabarka waa inuusan hormarin shardiga afraadee u dambeeya macmuululkhabarka waa inuusan hormarin khabarka macmuul uu ku camalfalayo oo lagu camal siiye waa inuusan hormarin macmuululkhabarka hadduusan daraf iyo jaar iyo majruur ahayn amaa daraf iyo ijaar iyo majruur haddii uu yahay waa la ogol yahay dhibmale way camal camalfalayaan afartaa shardi ayuu u shardiyey laba shardi ayaa lagu darayaayo maada waa inaan maa kale la daba dhigin maa maa zaydun qaa'imun laba maa oo nafyi ah maada hore naafiya tan naafiya nafyu nafyi ibaat wax la yidhahdaa soo baxaya shardi kalena waxay ka dhigaan khabarka waa inaan iijaab laga bedelin muujab waa inaan laga bedelin labadaa shardi ayay ku daraan ma xoog badnaa icmaala mafcuulu ludlanimay ku nasbisan tahay ucmilat waa la camal siiyey maa lafdiga ma ah icmaala laysa ka icmaali laysa layse camalsiinteedoo kale la camal siiyey duuna in in la'aanteeda xaal ay tahay waa shardigii u oo waa inaan in la daba dhigin maca baqanafyi nafyiga joogiddii iyo baaqi ahaanshihii maceeda xaal ay tahay oo aan nafyiga la burinin oon ilaa la gelinin shardi labaad weeye wa tartiibin wa maca baqaa'i tartiibin tartiib joogiddii micii xaal lala qabo mubtadaha iyo khabarka tartiibtii loo soo bartay ee walaslu fil akhbaari an tu'akhara waa inuu ku yimaadaa tartiibka oo zukiina la soo ogaadayoo beydka laga soo ogaaday wa sabqa xarfi jarrinna shardigii afraad ayaa laga qaadanayaayo macmuululkhabarka waa inuusan hormarin hadduusan arf iyo jaar iyo majruur ahayn hadduu darf iyo jaar iyo majruur yahay macmuululkhabarka waa la ogolyahay inuu hormaro sida musanifku miisaaliyey wa ajaaza waxay banneeyeen alculamaa'u culammadii waxay banneeyeen sabqa xarfi jarrin xarfuljar horumarkii ayay banneeyeen xarfuljar iyo majruurkiisu u wada ow darfin ama daraf horumarkii ayay banneeyeen hadduu macmuululkhabar yahay miaalkaad ku garani kamaa bi anta macniyan maada naafiyatun tacmalu camala laysa xijaaziyatun tacmalu camala laysa tarfacu wa tansibu lkhabara anta ismigii weeye macniyanna waa khabarkii macniyan ismi mafcuul weeyaane bi jaara majruurkaasi macniyan ayuu ku tacalluqi macmuulul khabarkii oo jaara majruur ayaa soo hormarayoo maada ku xiga maadina way camalfashay oo camalkii lagama hadlayni waa la ogol yahay macmuulul khabarka mar hadduu daraf ama jaar iyo majruur yahay hadduusan ahaynse ma camalfali karteen kamaa anta adigu macniyan mid loo qasadsiiye ma tihid bii aniga mid loo qasadsiiye ma tihid asluhu macnuuyun buu ahaa wow iyo ya ayaa isdaba dhacay kan horena waa reeban yahay wowda ha dambayso ama ha horayso ya in loo bedelaa laazima dama haddii uu ka horreeyana kasra loo bedelo in yaskun saabiqu min waawin wayaawatasala wa min curuudin cariya ayuu musanifka ibdaal ku keeni doonaa insha allahu tacaala wrafca macduufin bilaakin ow bibal min bacdi mansuubin bimalzam xayu xal walzam laazimni yahowni rafca macuufin mid cadfay rafcihiisa laazim bilaakin laakin loogu cadfay ow bibal ama bal loogu cadfay min bacdi mansuubin mid la nasbiyey gadaashiina la cadfay bimaa lagu nasbiyey xayu meel alla meeshuu xalla degaba halkana wuxuu ka hadlayaa musanifka khabarkii maadee mansuubka ahaa maada ismigay rafcisa khabarkana way nasbisay khabarkii mansuubka ahaa ayaa macduufu calayhi ah ismi kalaad ku soo cadaftay khabarkaad ku cadaftay khabarkana waa mansuub xarfulcadafkaada isticmaashaa la eegaya xuruufulcadafka sagaal xaraf weeye musanifkaa noo keeni doona sagaalka xaraf lix ka mida isku macnay faa'iideeyaan saddexna isku macnay faa'iideeyaan lix macduufka iyo macduufu calayhiga macnaha iyo icraabkaay wadaajiyaan saddexna macduufka iyo macduufu calayhiga icraabka oo keli ayay wadaajiyaan ee macnaha ma wadaajiyaan haddaba lixdii macduufka iyo macduufu calayhiga macnaha iyo icraabka wadaajin jiray xarfulcadafka haddii aad u isticmaasho macduufka nasbe inaad ugu cadaftaa fiican ee xuruufta wow ayaa ka midoo fa ayaa ka midoo uma ka midoo ow ayaa ka mida xuruufta haddaad ugu cadafto khabarka nasbisan ismigii aad ku soo cadaftay inaad nasbisaa fiican rafcana waa ku bannaan yahayoo mubtada inta aad u qadarto aad ku rafcisa miaal waxaad tidhi maa zaydun qaa'iman walaa qaacidan qaacidan inaad nasbisaa fiican oo qaa'iman tii nasbisneed aad ku cadafto walaa qaacidun inaad tidhaahdeed mubtada u qadartaana waa bannaantahayo walaa huwa qaacida aad tidhaahdo yahay xarafka wax cadfaya haddii uu yahay macduufka iyo macduufu calayhiga macnaha iyo icraabka mid wadaajinayo macduufka dambe ee khabarkii maa lagu cadfay in la nasbiyaa fiican in la rafciyana waa bannaanta amaa xarafka cadafka loo isticmaalay haddii uu yahay xaraf macduufka iyo macduufu calayhiga icraabka oo keli a wadaajinayo macnahana aan wadaajinaynin waa bal iyo laa iyo laakiin laa meeshana xarfulcadaf maba noqon karto waayo laada xarfulcadaf marka ay noqona waxaa sharti ah jumladaa ka horraysa wax ay ku cadfi rabto jumla ee khabar muhbate waa inay noqotaa ama amar waa inay noqotaa ama niddo waa inay noqotaa sida musanifku keeni doono jumlo nafyi uu ku jira laa xarfulcadaf dhexdooda kamaba noqon karto oo nafyi inay laa wax ku cadaftaa wax suuroobi kara maaha haddaba laa xagga u dhig mowdican maada naafiyada ay joogtaa laa xarfulcadaf ma noqon karto labadii xarafee kale u imow bal iyo laakiin bal iyo laakiin nafyi iyo nahyi gadaashooda ay wax cadfaan bal waxay ku darsani khabar mubad iyo amar gadaashoodana way cadaftaa khabar mubad iyo amar bal xagga iga dhige maada naafiyada gadaasheeda dii xarafka wax loogu cadfayaa uu noqdo bal ama eh, laakiin uu noqdo macduufu calayhiga macnuhu haystay ee nafyiga ahaa cagsigiis ama didkiisoo ihbaati ayay u sugi macduufka oo macnihii wuxuu noqonayaa maa zaydun qaa'iman walaa qaacidun Eh, waxaan ujeedaa maa zaydun qaa'iman zayd ma taagna bal qaacidun wuu fadhiyaa iyo maa zaydun qaa'iman eh, laakiin qaacidun laakiinta iyo basha waxa ka dambeeya muhbat buu noqonayaa nafyigii ay eh, wax ku cadfayeenee ka horreeyeyna macduufu calayhiga qaadan mar hadduu arrinka sidaa yahay maada naafiyadana ibaat kuma camalfali karto waxay ku camalfali waa inuu noqdaa manfi waxay anfisay waa inuu yahay nafyigii mar haddii la buriyo laadani ee xarafkan basha ama laakinta ahee wax cadfay waxa ka dambeeye mubad noqda kuma camalfali karto mar haddayan ku camalfali karin waa in la rafciya mubtada maxduuf ee khabar looga dhiga maadana ayaan camal ku lahaanin intaas u jeeda warafca macduufin walzam laazimniyhowni rafca macduufin mid la cadfay bilaakin laakin loogu cadfay rafcihiisa laazim ow bibal ama bal loogu cadfay waayo bal iyo laakiin waxaa ka dambeeya mubad noqonaya maada naafiyadana mufrad kuwa fali karto marka nasbe in loogu cadfaa ma bannaano min bacdi mansuubin mid la nasbiyey gadaashiina la cadfay bimaa lagu nasbiyey xayu meel alla meeshii xalla uu degaba nasbaha laazim ee rafcaha laazimanu jeeda wa maa walaysa jaralbalkhabar wa bacda laa wanafyi kaana qad yujar wa jara wuxuu jaray albau ba alkhabara khabarkuu jaray bacda maa walaysa maa iyo layse gadaashoodu ma khabar jaray wa bacda laa waqad yujaru khabarkii in la jaraa suurowdaa bacda laa iyo wanafyi kaana laa iyo kaana manfi ah gadaashooda khabarkii in la jaraa dhici karta halkanna wuxuu ka hadlayaa waxaa fara badan layse khabarkeeda ba zaa'ida in lagu jaro maa khabarkeeda ba zaa'ida in lagu jaro taa haalib wey way fara badan tahay wama in la yidhaahdo alayse allaahu bicasiizin intiqaamin ee laysa khabarkeeda ba zaa'id in lagu jiro maa khabarkeeda ba zaa'id in lagu jiraa haaliba ah in la nasbiyaana waa badan tahay waayahay laa naafiye ah gadaasheeda khabarka in ba lagu jiro ama kaana la anfiyey khabarkeeda in ba lagu jaraa qaliil weeye wuu yar yahay ma badna yacnii laabaa naafiye noqotay ismi bay rafcisa khabarna way nasbin lahayd way soo socotaay khabarkii ay nasbin lahayd ba zaa'ide in lagu jiro la eh, yidhaahdo laa rajulun biqaa'imin in la yidhaahdo ma badnin qaliil wey waxaa lamidee ah, kaana la anfiyey khabarkeeda ba in lagu jira iyadana waa qaliiloo aad buu u yaryahay kaanada musanifka uu ku koobay xoogaa qusuur ayaa ku sugan raxmatullaahi calayhi kaana keli maahae ficli kastoo naasikha ah. haddii la anfiyey nafyi la geliyo khabarka ba zaa'ida in lagu jaraa way yartahay ficli kastoo naasikh ah weeye ee kaana khaas kuma aha musanifkase kaanuu sheegay isagoo ba zaa'ida lagu jiray khabarkii kaano manfi ah waxaa ka mid ah baydkii aan ku soo marnay shanfara manduumadiisii ee laamiyatulcarab muxuu ahaa wain muddat aydii ila zaadi lam akun biacjalihim ida shacu lqawmi acjal wain muddat ilaydii ila zaadi lam akun waa kaanadii oo lam lagu anfiyey mudaariceedii waa yahay biacjalihim khabarkii u ba zaa'ida ku jiray ba'daa zaa'idka khabarkaa lagu jaray qaliil wey waa yaryahay ficli kasta oo naasikhoo la anfiye ayaa la mid ah waxa baytu shaacira dacaanii akhii walkhaylu baynii wa baynahu falamaa dacaanii lam yajidnii biqucdudin yani wajada ayuu anfiyey abarkiinamafcuulanigiina babuu ku jiray dacaanii akhii walaalkay ayaa ii yeere walxaal alkhaylu fardahana baynii wa baynahu aniga isaga inoo dhexeeyaan yanii walaalkiisoo la dilayo yuu ka hadlayaa cabdulaahi baa la dhihi jiray hadduu ii yeeray walaalkii falamaa dacaanii markuu ii yeeray lam yajidnii iguma uusan ogaanin biqucdudi nin liitoo daciifa inaan ahay iguma uusan ogaanin lam yajidnii nuuntaasi mafcuululawalkii mubtadaha ahaan jira weeye biqucdudinna mafcuulu aanigii khabarka ahaan jiru ba zaa'id ee ku jiray waa ficli naasikha islamarkaana manfiya ah mafcuulu aanigiina lagu jiray qaliil weyma badna wajara wuxuu jaray jara ficlu maadi albau ayaa faacila alkhabarana waa mafcuulkii wajara wuxuu jaray albau ba alkhabara khabarkuu jaray bacda maa maa gadaasheeda iyo walayse layse gadaasheeda ayuu khabarka ba'da zaa'iday jaray wa qad yujaru khabarkii ba zaa'ida in lagu jaraa suurowdaa bacda laa laa gadaasheeda iyo wanafyi kaana kaana nafyigeeda gadaashi fi nakiraati ucmilat kalaysa laa waqatali laata wainda alacmala wamaa lilaata fii siwaa xiinin camal waxadfu dirafci fashaa walcaksu qal ucmilat waa la camalsiiyey ka laysa sida layse oo kalea loo camalsiiyey laa lafdiga laa fi nakiraati nakirooyin ayaa lagu camalsiiyey waqatalii inay la xidhiidhasa taasuurowdaan laata iyo wa in daakan alcamala ee camalka ah. wamaa lilaata laata uba sugna fii siwaaxiinin xiin wax ka soo haray dhexdii uguba sugna camalu wax camala ah. waxadu rafci rafca mid u saaxiiba xadafkii fashaa wuu faafay waalcagsu dabagadina qalla wuu yar yahay xuruufta sida laysa loo camal siinaya afar xaraf weeye ma ayaan ka soo baxnay saddexdii kaloo halka ku sheegay saddexdaasi waa laa iyo in iyo laata laa ismigay rafcini khabar khabarkana way nasbini lafteeda xijaaziyiin oo keli ayaa camalsiiya ee tamiimiyiin ma camal siiyaan naxwiyiintu way iskhilaafsan yihiinoo waxay isku khilaafsan yihiin laada marka sida layse ay u camalfali waxaa sharti ah ismiga iyo khabarka nakirateen waa inay noqdaan horta awalan saddex sharti in loo shardinaya waa laisku waafaqsan yahay afartii shardiyee maa loo shardinayey saddex ka mid ee laada waa loo shardini laada keli ma ahe xuruuftoo dhan ayaa loo shardini saddexdaa shardi afartii shardi waxaad ka reebi maada in inayan dabadhicin ayaa shardi ahay saddexdan xarafee kale in inayan dabadhicin shardi ma aha waayo maba daba dhacdo maba la isticmaalo in lama daba rido shardigaa umbaad ka reebi saddexdii kalaa loo shardini oo ismiga iyo khabarka cala nadmi lmacruuf waa inuu ku yimaadaa khabarka waa inaan ilaa la gelinin macmuululkhabar waa inaan lasoo hormarin saddexdaa shardilaada waa loo shardini waa laisla ogol yahay waxaa mukhtalafa ismigeeda iyo khabarkeeda nakirateen inay noqdaan ayaa shardi ahoo laada tacmalu camala inna sida nakirateen ay ugu camalfashoyay tanna ugu camalfali qolaa wadata musanifkana wuu raacay qolana waxay leeyihin may waxaa shardi maahe macrifay ku camalfali karto laa zaydun qaa'iman in la yidhaahdaan dhici karta ibnu maaliga raxmatullaahi calayhi alifiyadiisa wuxuu ku sheegayaa laada ismigeeda iyo khabarkeeda nakirateen inay noqdaan inay shardi tahay laakiin baytu shaacir la keenay oo loo keenay ra'yigiisa waa is yar dabamaray mar wuxuu yidhi beydkaan beyd jira maaha waa masnuuc marna wuxuu yidhi may waa socon karaa beydku hollaada ismigeediiyo macrifaa ayaa loo keenay walaa ana baaqiyan siwaaha walaa can xubbiha mutaraakhiyan ayaa beytu shaacira badad ficla diiguddin falamaa tabictuha tawallad wabaqad xaajatii fii fu'aadiya waxalla sawaada alqalbi laa ana baaqiyan laa tacmalu camala laysa ana ismigeedii baaqiyanna khabarkeedii ismigii waa damiir ibnu maaligu mar wuxuu yidhi beydkani waa beyd iska socon kara waa fiican yahay marna wuu inkiray oo ra'yigiisii waxoogaa idiraab buu halkaa ku sameeyey laakiin alifyada sida ka muuqataba wuxuu shartinayaa ismiga nakira inuu noqdo hadduusan nakiro ahayn ma camalfali karto sida ayuu ujeedaa jeedaa waaya in sida lays ay u camalfali saddexdii shardi ayaa loo shartin islamarkaa qole ree caali la yidhaahda ayaana camalsiiya laata sida lays ay u camalwaa laadii naafiyada ahaydoo ta zaa'ida lagu daray ta'dan zaa'idadana saddex xaraf ayaa carabiyada lagu daraa laa iyo umma iyo ruba saddexdaa ayaa lagu daraa waxaa la yaqaanaa laada mooye labada kale taadu inay reeban tahay oo ummat iyo rubbata la yidhaahdo in laiska fadxiyo rubata iyo ummata la yidhaahdana way dhici karto laada saddex xaraf reebanaa ka horreeyaa lama sukuunin karay ta'daasi sababka saddexdaa xaraf loogu siyaadiyey maxay tahay litawkiid ama lita'niit ikhtilaaf baa jira waayahay si kastaba ha loogu siyaadiye laata sida laysay u camalfalay bishuruudin sitta lix shardi ayaa loo shardin lixdaa shardi saddex shardimaaday la wadaagtaa oo in waa inayan daba dhicin mooye saddexdii kalaa loo shardini ismiga iyo khabarka calanad bilcaruuf waa inay ku yimaadaan khabarka waa inaan ilaa la gelinin macmuululkhabar waa inuusan hormarin hal shardina laaday la wadaagiyo ismiga iyo khabarka nakirateen way inay yihiin laba shardina si goonniyay u leedahay oo ismiga iyo khabarka darfu zamaan mubhamin waa inuu yahay ama xiin waa inuu yahay waa yahay ismiga ee khabarka midun waa in la xadfaa ma wada joogi karaan ismiga iyo khabarka labada shardi ee goonnida ay u leedahay midka hore ayaa mukhtalafa jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin ismiga iyo khabarka darfu zamaan mubhame inuu noqdaa shardi ah xa iyo ya iyo nuun inuu noqdo xiin inuu noqdaa laazim ma aha laakiin darfu zamaan mubhame inuu noqdaa laazima oo saacata iyo waqta iyo wixii lamida laata ismi wuu u noqon karaa iyo khabar sidaa ayay wataan qolana waxay leeyihiin maya xa iyo nuun iyo ya ayaa laazimo xiina waxaan ahayn ismi iyo khabar uma noqon karo laakiin waa laga xoog badanya walaa tasaacata mandamin ayaa baytu shaacira ucmilat waa la camal siiyey laa lafdiga laa'a ka layse sida layse oo kale loo camal siiyey fi nakiraati nakirooyin ayaana lagu camalsiin waqatalii inay la xidhiidhsataa suurowdaa laata lafdiga laata iyo wa in labadaa xarafi daakan alcamala ee camalka ismigoo la rafcinaya khabarka la nasbinayo wamaa lilaata laata uma sugna fii siwaaxiinin musanifka ujeeddadiisa labada qolada uu la socdo ayaa mukhtalafo qole waxay leeyihiin may sida loo badan yihiu la socdaayo balilafdiga wamaa lilaata fii siwaaxiinin xiin wuxuu u jeedaa darfu zamaan mubhama ayuu ku wadaa qolana waxay leeyiin maya xiin xa iyo ya iyo nuun buu u jeedaa wamaa lilaata uma sugna fii siwaa xiinin xiin wax ka soo haray uguma sugna camalun camal wa xadfu dirrafci rafa midu saaxiibi xadafkii ismiga in la xadfo ayaa fashaafaftay walcagsu dabagadioo khabarka in la xadfaana qalla wuu yaryahay wallahu aclam sal allah wslam